asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab baabu shafaaca shafaacadii uu shafaacada asalkeeda waxaa laga keenay min ashafci wa huwa lwasri yani lamarin baa la yidhahda shay markaa laba shay lamarito ayaa la yidhahdaa shafaaca asalkeeda saasaa la yidhahda silaaxana waxaa la yidhahdaa iyo sharcigu siduu u yaqaano altawasut lilgayri bijalbi manfaacatin aw dafci madara in aad ruux kale adiga ilaahay u dhaxaysiiso ciddaa kale oo isii marayso inuu ama dheef kaaga keeno ciddaad u dhirsanayso ama dhibaad ka cabsanayso kaga badbaadi oo xagga kaas kale inuu ka yimaadaad ka cabsanayso saas way macnaha macnaha yani waa midda la yidhaahdo ergada ergada inaad ruux dirsato si uu ilaahay subxaana watacaala kaaga ergeeyo kuula hadlo ilaahay la hadlo uu arrimahaaga kala hadlo saas way macnaha oo uu yidhaahdo macnaha haddaad de ilaahay ka doonayso dheef iyo inuu munaafacaad ku siiyo wax ku siiyana inuu isagu codsigaaga kuusii qaado ilaahay kuula soo hadlo erge kuugu noqdo haddii aad dhib aad ka cabsanayso ama dhibaata ku haysatada dhibaatadaa sidii lagaaga qaadi lahaa inuu ilaahay kuu aado subxaana watacaala oo erge kuugu noqdo shafaacadaas soo dalagaa shafaaca saas way ayib shafaacada noocaasa marka waxaa meesha loo sheegay horta baabu shafaaca ayuu sheekh ma odhan shirki weeye ma banaana iyo way banaan tahay midna ma odhan xukunba ma saarinba wuxuu uga aamusay shafaacada laba qaybood qayb sharcigu ogolyahay oo banaan oo jirta iyo mid uun mala-awaal ahoo waxba ka jirin mushrikujarna oo laakiin dadka qaarkii ay haystaan saa daraadeed maadaama ay qaybsato oo qaar banaan iyo qaar aan jirin iyo qaar jira ay u qaybsato muusan soo xugminin ee uu ka tegay adilada dambu u daayay maca adiladaa xugmin doontaa saas weyaan waxa meesha loogu keeno kitaabul shafaacada loogu keenay gaaladii nebigu salawatullahi wasalaamu aleyh la dagaalamay ee mushrikiintii carabta ahayd ayaa shirkiga ay ku dhaceen iyo gaalnimaday ku dhaceen kow waxaa ka ahaa sababka ku bixiyey kuwa ay caabudeen ilaahay garab dhigeen ooay rumaysnaayeen inay ilaahay agtiisa uga ergeynayaan maa saas mayna rumaysnayn saan soo marnayba inay awood buuxda leeyihiin oo ayagu wax tarayaan oy wax bixinayaan wax diidayaan laakiin waxaa ku kalifay inay wax caabudaanay codsiga u jeegtaanoo wax weydiistaanoo dhibka kaga cararaan inay ilaahay ugu tagaan subxaana watacaala oo ilaahay ugu ergayaanoo ilaahay ula hadlaan subxana watacala saasay rumaysnahay ma qur-aankaa inoo sheegitaa iyada qur-aankaa inoo sheegiyo ilahi subxaana watacaala waa ka odhanaya wayacbuduuna min duuni illah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquluuna haaulaai shufacaauna cinda allah waxaan dhib iyo qeyb midna siin karaynin oo ku biirin karin bay caabudayaan markaasa waxay odhanayaan waa kuwii ilaahay agtiisa nooga ergelin lahaa oo waxaanu u caabudaynaay ilaahay bay nooga dhow yihiinoo xagga ilaahay bay wax nooga tari doonaan saas way saasay u caabudi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno inay ilaahay nagu dhaweeyaano baahidanada iyo dantanada u geeyaan oo noola hadlaan intaa ubaan u caabudayna marka shirki oo dhan asalkiisu meeshuu ka yimid waa shafaacada oo lagu qaldamay iyo wasaafadaasi dhexdhexaadka ilaahay iyo addoomadiisoo la sameeyo oo iyadana khalad lagu khalad loo fahmay taasaa keentay shirki oo dhan asaaskiisa waana midda maanta dadka intiisa badan oo khaladka ku jira khaladka ku kalifaysa way rumaysan yihiin inaysa waxba qaban karin makhluuqaadka laakiin waxay ku odhanaya ilaahaygii looga dhaweeyey oo ilaahaygii loogu shaqeeyay oo ergii loo noqon oo ilaahaygii macnaha waxa weye loogu tegi oo ilaahaygii macnaha waxa weye ay wax looga keeni ilaa aakhiri halkaa wey waa meeshii macnaha waxa weeyaan sanadkii horena ka dhacay ee lugtii ku simbirraxatay ayib wa qawli illahi caza wajalla wuxuu baab u yahay shafaacada iyo odhaahda ilahi buu yihi subxaana wa tacaala bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyin walaa shafiicun lacalahum yattaquun wa andir dig baa loola yow alla dihi qur'aanka waxaad ugu digtaa alladiina kuwii u dig yakaafuuna cabsanaya oo ka cabsanaya an yuxsharuu in lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood in loo soo kulmiyo kuwa cabsidu ay ku jirto in ilaahay loo soo kulmin doono oo la wada keeni doono cabsidaa kuwa qaba qur-aanka ugu dig laysa xaal ayna usugnaanin sugnaanin lahum iyaga ayaa lasoo kulminaya biduunihi alla sokadiisa waliyun mid u gargaara walaa shafiicun iyo mid u ergeeya dola lacallahum yattaquuna si ay u cabsadaan digniintaa u digniintaa gaadhsii si ay u cabsadaan saas man aayaddu waxa weeye laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiic addoommada marka aakhira laysu keenaayo gaaladu ilaahay agtiisa wax wax uga tari karo u gargaari karana ma jiro cid u ergoon karto oo ilaahay ugu tegi karto oo kala hadli kartana ma jirto taasi waa gaal aayadda marka waxay diidaysaa shafaaca iyo erka inaysan aakhara jirin bay sheegaysa laakiin yayna u jirin shafaacada aayaddu ay diidan tahay waa midda mamnuuca ee sharcigaysan ogoleen waxbana aysan ka jirin oo maxay tahay ka loo shafaaca qaadaya shafaacada doonaya ayaa gaal ah gaal aakhara wax eega la yidhahdiyo shafaaca uma jirto cid arrintiisa qaadi karta oo ilaahay u geyn kartana ma jirto cid ilahay kala hadli kartana ma jirto kow ama meehe shafaacada waxay tahay shafaaco shirki ku jiro oo kan shafaacada doonaya in loo shafaacayo muslim baa sheeg kan macnaha waxa weeye waxbaa shafaaco kaadi odhanayana muslim ha sheeg laakiin shirki weeyaano adduunka intii la joogay yaa ilaahay cid aan laga raadiyay subxaana watacaala oo adduunkaaba lagu sii talagalayba alaabtayda faacaan qaadi ama sheekh hebel baa laba isku hadlaynaya isagaa ii shafaaca qaadi doona ta noocaasoo kale awey midda la diidaya midda shuruudii sharciga laga helay taas waa la ogolya adiladeedu way noo imaan laakiin ta la diidaya waa tagaalada macnaha waxa weeyaa iyo dadka tawxiidka ka lumay in loo shafaaca qaadayo macna saasay aayadda diidaysa marka qolyahaasi marka shafaaca ma laha wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay waandir udig nebiga bihi qur-aanka waxaa lagu digtaa aladiina kuwa yakaafuuna cabsanaya an yuxsharuu in lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood in istikaa loo soo kulmiyo xagga ilaahay in laysugu keeni doono oo la keeni doono qubuurka laga soo gaari doono cabsidaa kuwa kaba qur-aanka digniin kusii oo ku cabsi laysa xaal uusan usugnaanin sugnaanin lahum iyaga ayaa lasoo kulmay min duunihi alla la sukay weliyi mid u gargaara walaa shafiicun mid u ergeeya toona lacallahum yattaquuna sidaa ilahay uga cabsadaan subxana wa tacala digniinta usi wa qawlihi ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay oo alla yidhi subxaana wa tacaala qul lilahi ashafaacatu jamiica qul waxaa tidhahdaa nebiow lilaahi ilaahay baa iska leh ashafaacatu irgo ilaahay baa iska leh irgo ilaahay bay sugnaatay iyo lamaanin jamiican dhammaanteed irgo oo dhan ilaahay baa iska leh subxana wa tacala mulkigiisay ku jirtaa isagaa maamula isagaa bixiya isagaa diida isagaa loo doontaa saas wey qul lilaahi shafaacatu jamiican macnaheedu waxa weeye addoon ilaahay addoommadiisa ka mid ah ama addoommada ilaahay ka agdhow ha noqdeen ama kuwa ka fog ha noqdeen addoon ilaahay addoommadiisa ka mida oo shafaaco iyo eega samayn karoo gacantiisa ay ku jirto bixin karoo diidi kara ma laha ilahay bay gacantiisa ku jirtaan kulligeed saas way macna ayib taasna waxay diideysaa oo waxay leedahay sida aayaddii waroo kale shafaaca oo dhan mada jirtaba oo aakhare wax ergeyn doona maba jiraan nebiyadii iyo awliyadii iyo mutaqiintii iyo mu'miniintii iyo dadkii silsilaa ma ergeyn doonaan miya maa way ergeynayaan may way ergeynayaan laakiin midda ilaahay uu leeyahay isagaa iskale iyo ergeynta ay kuwaasi ergeyn doonaan isma jirin ilahay isagaa iskale subxaana watacaala si buuxda shafaacada isagaa u maamula laakiin qolyahan shafaaco qaadi doona aakhare marka la tago oo nabigeena hormuud u yahay salawatullai wasalamu calayh oo dadkii muminiinta ay awliyadu ku jiraan shafaacada ay qaadi doonaan waa si ilaahay subxaana wa tacaala uu u fasaxay ilaahay dii maamulayay ee lahaa shafaacada ayaa u idmi oo siin oo ku ikraamiyo ku sharfaya saas macna macnaheedu waxa weeye waxaa ku sugan qur-aanka iyo sunnada nebiga salawatulli wasalaamu calayh in aakhare marka la tago la ergeyn doono oo ilaahay subxaana watacaala tacaala addoomadiisa qaar ka mid a ah, ilaahay subxaana wa tacaala loola hadli doono oo looga ergeyn doono oo macnaha waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala inuu cadaabka ka baajiyo ama jannada darajaad u dheeraysiiso inuma dontaba ilahi subxana watacala xogti noocaasoo kale inay addoomada qaarkood u gudbin doonaan ayaa macnaha yaa iyo qur-aanka labadaba ku sugan laakiin shardi bay leedahay shafaacadaasi shardi bay leedahay way noo imaan doontaay ruuxa shafaaco qaaday ee ergada samaynay iyo ki ergada loo samaynahayo wax lala doonayo labadaba marka waa inuu ilahay raalli ka yahay subxana watacala saas waa inay labadooduba tawxiid ku dhintaan waa inay muwaxidiin yihiin waa inay muminiin yihiin mushrik mana shafaaca qaadi karo loomana shafaaca qaadi karo bal saa meeshaa iska dhig shardiga labaad waxa weeye ruuxan shafaaco qaadaya ee ergada samaynaya waa inuu ilaahay u fasaxo subxaana wa oo inta dhegta lasoo qabto la yidhaahdo warkaalay shafaaco qaada hebel loo shafaaco hebelka loo shafaaco qaadayo laftiisa ilaahay subxaana watacaala wuba ku talagalay inuu u dembi dhaafo oo waxaan la weydiinahayo iyo waxaan loola hadlayo inuu fuliyo ilaahay horu u qorsheeyo subxaana watacaala maxay tahay faa'iidada ku jirta mar ergadan maxaa faa'iidada ku jirta haddii ilaahay horey u qorsheeyey hebel oo muslim ah ama mu'min oo dembile laakiin oo aakhare yimid inuu ilaahay u dembi dhaafayo cadaab geynaynin oo dembigiisa u dhaafayo haddiiba ilaahay horay u qorsheeyey kan ilaahay ula hadlaya ee u ergoonaya ee u ergood la leeyahay maxaa faa'iida ku jirtaay waa wax horay loo qorsheeyey faaiida ku jirtaay waxa wey horta marka koowaad waxaa lagu maamuusayaa oo lagu sharfayaa oo lagu qadarinaya kan wax ergeynaya kan ergeynaya ayay maamuus u tahay maxaa yeeley khalaa'idii oo dhan oo meesha suban marka inta lasoo istaajiyey la yidhaahdo kaalay shafaaco qaadoo hebel u ergeen isaga tiisii meel waa horaa meel la dhigay mana isaga tiisii waa horaa meel la dhigay oo ilaahay agtiisa qiimayn iyo sharaf buu ku leeyahay saa daraaddeed baa manaafacaadkiisa nin kale u gudbeen khalaa'iqda hortooda haddii wanaag lagugu muujiyana waa sharfi ilaahay marka horta ninkaasu ku sharfaya waa kow talabaadna addoonkanu ilaahay nafci la dabacsan yahay subxaana watacaala inuu u dambi dhaafo ama hadalka yani laga cuntanayo u ogolaado ilahi subxana watacala saas marka ikraamu shaafic wa nafcu lmashfuuci lahu kan shafaaco qaadayana in la maamuuso oo la sharfo kan kaleetana la anfaco saasaa macnaha waxa weeye ilaahay uu jidaya subxaana watacaala saas marka aakhare haddii lagu qaybin doono oo shafaacada wax aakhare la qaybin doono ay tahay ninkii loo fasixi aan la garanaynin ninkii shafaacadaa geli doona aan la garanaynin ka waran haddaan maanta sii ballan qaado haddaa idhaahdo yaani waxa weya halaygu kishabo aakharo anaa kuu shafaaca qaadi soo khalad ma ah waa khalad ama ruuxu uuba ku talagalaba haddaba uu ku tashado aniga sheekeen baa isku halaynaya isagaa ii shafaaca qaadi doona ilaahay iiga ergeyn doona cajiib oo waxaan aakharo la qaybin doona sheekhankaasi inuu geli doono yaa kuu sheegay inuu ilaahay u fasixi doona yaa kuu sheegay isaga laftiisa kuwa loo shafaaca qaadi doono inuu geli doono yaa kuu sheegay inuu kuwaaba ka bixi doono oo cadaabkaba geli doonana yaa kuu sheegay oo adiga daba dhintay saas wey marka masalada la yani waxa weyaan muranku ka taagan yahay ee lagu haysta dadka iyo wadaadada lagu haystaay ma aha shafaacadu ma jirta maaha aha dooda noocaas oo kaliya muranka noocaas iyagaa suuqa geliyay sidaa daraaddeed siday boor ugu qariyaan ayaa waxay shafaacadii baa la diideen shafaaca lama diida shafaacada dii dishato waa la ogolyahay laakiin shafaacada la diidan yahay waxa weeye waa midda jeebka lagala yimid waay waa midda layska wato ee la qaybinayo adduunkaba dadka loo qaybinayo ee aakhare igu talagal laleeyahay taasoo meelay ku taala aysan jirin diinta oo tii gaaladii cardeed ay samayn jirtaya taa weeye midda macnaha waxa lala dagaalamayo laakiin shafaacada asalkeeda way sugan tahay macna way iman doontaa adiladeeda iyo qaybaheeda intaba qul waxaad tidhahdaa nebigow lilahi ilahay bay usugnaatay ashafaacatu ergadu jamiican xaala idisha jamiicantaa waxayna tusaysaa shafaacadu inay qaybo leedahay ficlan qaybo badan bay leedahay qaybi waa qayb nabigeena ku gooni ah salawatullahi wasalaamu caleyh qaybna waa qayb nabiga lala wadaago qaybta nabigeena ku goonina waxaa ka mid a shafaacada la yidhahdo ashafaaca alcuzmaa ergada weyn ee makhluuqaadka oo dhan ay wada hoosgeli doonaan ee nebigu ku tilmaamay salawaatu ilahayna uu ku tilmaamay inay tahay almaqaam almaxmuud maqaam almaxmuud waa meel nebiga makhluuqaadkoo dhan ay ku mahadin doonaan oo loo wada mahad celin doono shafaacadaasi waa midda marka laysu yimaado makhluuqaadka kulligood maxsharka laysugu yimaado oo meeshaasi dhib badan ay makhluuqaadka iyo addoommadu kula kulmaan ayaa waxay odhanayaan war bal inakeena aan ilaahay u tagno bal yani rusushiisii iyo dadkiisii walwanaagsanaa bal ina in aan u tagno oo ilaahay si ay inoogu ergeeyaan markaasa waxaa laga soo bilaabay nabiyullaahi aadam waxaa la soo maray nuux waxaa la soo maray ibraahim waxaa la soo maray macnaha waxa weyaan muusa waxaa la soo maray ciisa calayhi salaam kulligood markay u tagaan ayuu nin walba wuxuu odhanaya war hawshaasi hawlaan geli kara ma ilaahay maanta calo wuxuu cadhaysiiya uusan hadda ka hor cadhoonin arrintaas hawshaydii ma ilaa nabi maxamed loo yimaaday salawatullahi wasalaamu calayh waa dadkii makhluuqkao dhan isku duuba wey markaasu nebigu salawatullahi wasalaamu aleyh fadhiga ka kacaya uu odhanayaa maanta waa saydi carshiga hoostiisu ilahay ugu sujuudi subxaana wa tacaala markaasaa rabbi la hadlayaa wuxuu odhanayaa maxamadow madaxa kor u oo dhulka ka qaad oo waxaad doonaysa weydiisa waa lagu siina oo ergee ergadaada waa la aqbaliya markaasaa nebigu sal alay wasalam ilahay wuxuu weydiisanayaa inuu makhluuqaadka ka dhaqaajiyo ka dareeriyo meesha ay sugan yihiin oo ilahay kala xugmiyo subxaana watacala markaasaa waxaa la furaya xisaabtii baa la furaya marka marka taasi waa midda maqaamu maxmuudka oo shafaaca alcudmaa la yidhaha nebi maxamed keliya iskale salawatullahi wasalaamu caleyh cid la wadaagsa ma jirto ah, makhluuqaadkao dhan baana soo gudagelaya gaalna mi macnaha waxa weeye muslimba ayib ka labaad ee nebiga ku goonidaa salawatullahi wasalaamu caleyh waxa weye iyaduna inuu nebigu u shafaaco qaado inuu u shafaaco qaado yani dadka ahlu jannada ah markii loo xumiyo jannada gala la yidhahdo oo ay dareeraan oo jannada albaabkeeda ay degaan jannada albaabkeeda xidhan bay tegay ilaa nebigu salawatullahi wasalaamu aleyh nebi maxamed intuu yimaado loo furo la furi maayo furitaankan jannada laysu furayo mu'miniinta loo furayana nebigay doonitintaan shafaacadeedu salawatullahi wasalaamu calayhi oo cidinama wadaagto iyadan ka saddexaada nebigeena aan lala wadaagay salawatullahi wasalaamu caleyh waxa weeye nin gaal ah in loo shafaaco qaado cadaabka laga takfiifiyo laga wada saari maayo waa adeerkii abu aalib adeerkii abi aalib gaal sidiisaba shafaaca ma anfacay abu aalib wuxuu ka soo haray abu aalib baa laga soo reebay abu aalibna shafaacada nabigu uu ergeynayaa cadaabka o dhan ka soo saari mayso laakiin inta cadaabka salkiisa laga soo saaro yaa waxaa la geynayaa meel cadaabka xeebtiisa lugaha ayuu marka cadaabka kula jira cadaabka lugaha uu kula jirana maskaxda la karay saas marka intaas ayadana waa khaas bay nabigeena ku tahay salawatullah waslamu caleyh shafaacada kale waa lala wadaagaa nabiga sal alay waslam isaguna uu shafaaco qaadiy qeybkiina uu shafaaco qaadaya masalan waxaa ka mid a ah dad cadaab mutaystay oo mu'miniin ahaa iimaan iyo tawxiid kusoo dhintay laakiin dembi weyn la yimi oo cadaab in la geliyo mutaystay ayaa loo ergeynaya markaasaa cadaabkii laga baajinaya jannaasaa lagu geynaya waa mid ama ma ahee dad yani waxa weeyaan jannada naarta galay dad naarta galay oo mu'miniin ah ee tawxiid ahaa oo naartii ku baxirooday oo ku rabaaday oo iyagana naartii sidii looga xisaab lahaa laga ergeeyo ayagana dad badan baa ka qayb qaadan doona oo nabigeena ka mid yahay salawatullahi wasalaamu caleyh awliyadu ka mid tahay dad mu'miniin ay ka mid saas wey qaybta saddexaad waxa weeyaan dadka mu'miniinta ee jannada galay ee jannada loo xogiyey darajooyinkoodii in la kor yeelo oo camalkoodii ay la yimaadeen darajaduu geyn lahaa darajo ka sarraysa in la geeyo waa qayb iyaduna shafaacada nebiga iyo kayrkiiba ay wadaagaan ka mida wey marka qaybahaasoo dhan baa qaybaha shafaacada macna ayib wa qawlihi tacaala mubaab u yahay man kee weye daakaas alladii midkaasoo yashfacu ergeynaya fa cindahu ilaahay agtiisa cidda ka ergeyni waa kuma ilaa biidnihi ilahay idankiisa mooyaane waa istifhaam inkaari awey talo waa kuma ninka awoodda u leh inuu ilaahay agtiisa erge ka sameeyo uusan ilaahay u ogolaanin oo u fasahan ma dhici karta abadan iskabadaa allah subxaana wa oo khaaliqu lmakhluuqaade jabbaar asamaawaati waalardi iska badaaye xataa makhluuqaadka kuwa madaxda ah ee awoodda leh majliskooda markaas fadhido inaad fartin kaasto uu ku fasaxa mooyaane ma hadli karto walilahi almasalu lacla maxaad moodaa ilaahi subxana wa marka hadal xataa war baadan sheegi karin wax kale iska baaday inaad shadacayso ergeyso on hebel miyo sidan u dhali hebel waxaasi iyo hebel waxaa udiida inaad dhali iska badaaye hadal baadan kaasoo bixi karin saas way macna marka wax haba yaraatee hadli kara meesha ma jiraan siduu ilahay u fasaxa mooya subxana wa tacala ayib <coughs> wa qawlihi tacaala buu baabu yahay wa kan badanaa oo alla yidhi subxana wa tacaala wa kan badanaa min malakin malag fara badanaa malagaason fi samaawaati samaawaadka dhexdooda jooga malaa'ig badana samaawaadka iyo cirarka dhexdooda jooga malaa'igtaasu laa tugni ayna waxba tari karin shafaacatum ergadoodu shay an ayna waxba tari karin ilaa min bacdi an ya'dana markuu iidmo mooyaane allahu alla markuu idmo mooyaane liman yashaau ciduu doono u idmo oo yardaa weliba raalli noqdo ujeeda labadii shardida halkaasaa lagu sheegay waa inuu ilaahay ruuxa ergada isu taagaya ee shafaaco qaadaya ee ilaahay ruuxa ula hadlayo waa inuu ilahay ufasaxo yidhahdo hebel soo kaco hadal ko waa midda labaade oo waxaa kutusaya min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa waa midda labaade ka shafaaco qaadaya iyo ka loo shafaaco qaadaya labadaba ilahay waa inuu raalli ka noqdo oo maxaa raalli lagaga noqdaa maxaa addoonka sidiisaba raalli lagaga noqdaa maxaa camalo markuu la yimaado ilahay raalli kaga noqonaya ya baytulcisra saas waay shafaaco marka muwaxid baa iskale ninka shafaaco qaadina waa muwaxid ninka loo shafaaco qaadina waa muwaxid allahna subxaana watacala fasaxayo laakiin gaal iyo nin shirkiyaa la yimi iyo ilahay keyrkii nin ku xidhmay shafaaco ilahay agtiisa kuma laha subxaana watacala saas ma wa qawlihi tacaala buu baabu yahay qul waxaad tidhahdaa buu alla yihi subxaana watacaala gaalada waxaad ku tidhahdaa allah wuxuu leeya nabigiisa ku leeyahy qul waxaad tidhahdaa nebigow udcu u yeedha aladiina kuwa u yeedha zacamtum aad sayrateen min duuni illahi alla sukadi alla sukadii kuwa aad leedihiin ilaahay wax la wadaagaan bal u yeedha laa yamlikuuna ma hanan karaan midqaala darratin dhulacaso wax la eg fi samaawaati samaawaadka dhexeeda kama hanan karaan wax yar samaawaadka iyo cirarka dhexdooda mulkigooda wax yar kama laha ko walaa fi lardi dhulka dhexdiisana mulkigiisa waxba kuma laha wamaa lahum uma sugnaanin kuwaad u yeelanaysaan fiiha samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda min shirkin wax wadaagana kuma laha waa marka labaad marka saddexaad wamaa lahu ilaahay uma sugnaanin minhum kuwa xaggooda min dahirin mid uga kaalmeeya cid ilaahay garab siisa oo u kaalmaysay oo kuwaa ka midana ma ay jirto oo ilaahay garab qabatay walaa tanfacu wax tari mayso ashafaacatu shafaaca iyo ergana waxba qaban mayso cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman adina lahu ciduu ilaahay u fasaxay mooyaan waa aayadda waynu soo marnao waxaynu soo sheegnay sida ibnu qayimba uu sheegayo yani shaikhulislaam ibnu taymina hadalkiisa aan ugu tegi doono aayaddu waxay goysay sabab walba oo makhluuq lagu horguryeyn karo wax lagaga raadsan karo yay tartay oo xididka u siisay masalan waxaan soo nidhi yani ruuxa markaad wax weydiisanaysa ama codka u geysanaysa inuu wuxuun awood inuu leeyahay unbaad macnaha ugu geysanaysa wailaa hadaad rumaysantahay inuusan awood lagamabaada u geysasan ayib awooddaa marka dhowr qaybood qaabka uu ruux wax u qaban karo ama makhluuq wax u qaban karayo ama cid uunun guri loogu raadsan karayo waa afar qaybood mid kamid ah midda koowaad ruuxu waxunbuu gacanta ku hayaa mulkigiisa ku jira waxaad u raadsanaysa mulkigiisay ku jirtaa wuu hayaa kuwan aad wax weydiisanaysaan oo roobka weydiisanaysaan oo carruurta weydiisanaysaan oo riskiga weydiisanaysaan samaawaadka iyo dhulka maamulkooday wax ka hayaanoo ayaga qaar baydu maamulaanba taasi hadday jirtaay waa maxfuud baryad ayib ta labaad wax ay si madax banaani a ah mulkigiisa u leeyihiin ma jirtee laakiin wadaag bay ku leeyihin way la wadaagaan oo ninka wax kula wadaagee xoolaha kula leh waxbuu ka bixin karaa waa midda labaad ta saddexaad wax madax banaan mulkigiisa kuma jiraan si madax banaan kuma jira wadaagna waxba kuma laha laakiin nin waxle oo wax haysta yuu gacan u geysta wax ku taray wuu kaalimeeyey xooluhu la tabcay ninka noocaasoo kale ah waxbuu kaa keeni karaa waxbuu kaa qaadi karaa waxbuu kaa qaadi karaayo maadaama uu wax gacan kugu leeyahay oo lid kugu leeyahay abaal kugu leeyahay adaalibkaa uu kuu galay iyo gacantaa uu kuu geystayba markuu kuu yimaado codsigiisa waxbaad ka qaban taasina waa tasaddexaad ka afraad gacanna minkan u geysanin laakiin waa nin agtiisa weji kule waa saaxiibo way jecelihiin wejibuu agtiisa kuleeya hadalkuu u geeya diidi maayo waa shafiic wuu ergeyn karaa sa afartiiba ilahay xididadii usaaray subxana watacala afartaba xididadaa loo diiday waxaa la yidhi mulkigooda mulkigooda waxba kuma jiro waa kow marka labaadna wadaag kuma laha iyo dhulka iyo maamulkooda ilahay lama wadaagaan waa laba ta saddexaadna ilaahay mayna u kaalmaynin subxaana watacala waxba mayna ku biirinin waa saddex ta afraadna shafaaca iyo ergadoodu waxba tari mayso ilaa cid ilaahi ufasaxa mooyaane subxana watacala ayaguna ama waa jamaadaado kuwa ilaahay shafaaca inuu ufasaxo ugu talagalay ma ah ama waa gaalo oo kuwa ilaahay shafaacadooda ugu talagalay ma ah ama waa kuwo wan wanaagsano waa ciise iyo malaa'igta oo shafaacadooda ilaahay wuu aqbali laakiin idinka idin shafaaca qaadi maaya oo kuwii uu shafaacadooda ka aqbali lahaa idinka ma aha saas wey maana intaasu ilahi subxaana watacaala uu iskaba dhigay saas weeyaan qaala abulcabaas wuxuu yihi abulcabaas waxa wey shekh ibnu taymiya ayaa abulcabaas la yidhahda kunyadaas ducaa ku yahay axmed bin cabdixaliim baa la yidhahda qaala abulcabaas wuxuu yihi nafa allahu ilaahay wuxuu diiday cama siwaahu wax alla wuxuu isaga haray wuxuu u diiday kullamaa shay kasta oo yatacallaqu ay ku dhagaan bihi isaga almushrikuuna gaaladu ay ku dhagaan wax walboo gaalo ay qabsan lahayd oo mushrik uu ku dhagi lahaa oo cid kale wax ugu raagsan lahaa ayuu ilaahay cid kale oo dhan u diiday isaga wixii ka soocay waaba ilahay waaba u diiday uuna sheegay waxba gacda ugu jiro sanafaa wuxuu ilaahay diiday buuri oo meesha ka saaray an yakuuna inuu ahaado ligayrihi isaga cidaan ahayn milkun cidaan isaga ahayn inuu mulku leeyahay oo wax hayo oo wax maamuli karo kaydad gacantiisa ay ku jiraan ilahay meeshuu ka saaray subxana watacala aw qistun ama qeyb inuu leeyahay minhu oo mulkigaa ka mid waxaa kaloo ilahay meesha ka saaray inuu mulkiga qayb ku wadaag ku leeyahayna ilahay meeshu ka saaray waa midda labaad aw amase waxaa kaloo ilahay meesha ka saaray yakunu inuu ahaado inuu cid un ay tahay cawnan mid u kaalmaysa lilahi ilahay u kaalmaysa waa saddexaad walam yabqa markaa ma harin jid kasta oo cid wax loogu raadsan lahaa ma uusan harin ila shafaacatu erga mooyaane erga unbaa markaas ayib tabayana markaasaa alla wuxuu caddeeyey annahaa ergaduna laa tanfacu inaysan anfacaynin oyna cid wax taraynin ila liman adina cid ugu idma mooyaane lahu isaga alrabbu alla ciduu u idma mooyaane cid ilaahay u idmay unbay shafaacadu anfici wa idinkana ciddii loo idma mamatiin kamaa qaala siduu ilahay u yidhi subxana wa walaa yashfacuuna ma ergeynayaan oo uma ergeynayaan ilaa liman irtadaa malay cidduu ilaahay raalli ka noqday mooyaane cidda loo ergeeyey waa ciduu ilaahay raalli ka noqday ka ergeyna waa ninuu ilahay raalli ka noqday subxana wa tacala shafaaca shafaacada iyo ergadaasi allatii tii weeye yadunnuhaa ay moodayaan almushrikuuna gaaladu ay moodayaan say gaaladu ismoodsiinahayaan oo dadku ay moodayaan inay yacni heli karaan wey hiya iyadu muntafiyatun waa mid la diiday oo jiri weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kamaa nabaha alqur'aanu qur-aankuba suu u diiday oo wa ahbara anabiyu sal alay slam nebiguna uu u sheegay war shafaacadaad ku tala gashantihiinaad isku hadlaynaysaan mid aakhara jiri doonta ma aha qur-aankuna waa sheegay nebiguna salawatulli wasalaamu aleyh waa sheegay waa ka xadiidka nebiga wuxuu nebigu sheegay anahu ya'ti inuu imaan doono nebigaa imaanaya fayasjudu markaasuu u sujuudi lirabbihi rabbigiibuu u sujuudayaa wayaxmaduhu markaasuu mahadinaya yani mahadyaal fara badan iyo ammaan aada u fara badan yaa nabiga loo furi salawatulli wasalaamu aleyh markuu carshi hoostiisa ku sujuudo kadib laa yabda'u ma bilaabayo bishafaacati ergada kuma bilaabayo awalan marka horeba suu usii ordahay oo uu usii socdo ilaahayow dadka meesha ka kala dhaqaaji odhan maayo nabigu salawatullah wasalamu aleyh ufiirso waa inuu marka hore ogolaansho ka helo ilaahay subxaana watacaala uu sujuuday sujuuddii uu sujuuday kadib ayaa la yidhi madaxa kor u qaad oo irgadaada aada waday sheeg oo weydii waxaa doonaysay waa lagu yeedhi markaasuu nabigu ergada bilaabay salawatulli waslamu calayh ufiir ina war waxaynu leedahay sheekh hebel baa ilaahay agtiisa wax iga qaban war nebi maxamed salawatullahi waslamu caleyh ilaa ilaahay u fasaxay waa ku dhiira waaye rabbigii subxaana wa tacaala inuu agtiisa shafaaca ka qaado saas way macna arrintu arrintaada maa saas ayib uma yuqaalu lahu markaasaa nabiga waxaa lagu odhanayaa irfac kor u qaada ra'saka madaxaaga madaxa sujuudda ka qaad waquldha nebiyow yusmac waa lagu maqliye wasal weydiistucba waa lagu siine hadalku ilaahay waa dhegaysan hadalkaaga waa la yeeli oo weydii waa lagu siin waxaad rabteen madaxaagana kor uqaad washfac ergee nebiyow tushafac waa lagaa erge xadiidka muttafaq wey abu hurayrana warinaya xadiidkaas bukhaari iyo muslim xadiis wey ayib wa qaala abu hurayra wuxuu yihi nebigu wuxuu ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh man ascadu nnaasi dadka ninka ugu liibaan badan yuu yahay bishafaacati biergadaada ergadaada ninka ugu nasiib badan dadka kee wey inuu shafaacadaada galo maalinta qiyaamada nebiyow oo uu ku darmado addoommada kuwaad u shafaaco qaadayso ninka ugu nasiib badani kee weye dadka u nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh muuse dhihin ninkii qabriga igu yimaada iyo ninkii isoo barya iyo ninkii isoo tuuga iyo ninkii isku soo kay halleeya iyo ninkii siyaara ii bixiya iyo ninkii mawlidkii sameeya ma odhanin nabigu salawatullah waslamu caleyh qeexidiisa u fiirso shafaacada nabiga maxaa lagu musaystaa salawatullahi waslamu caleyh qaala nabigu wuxuu yihi salawatullahi waslamu caleyh man qaala ruuxii yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooyaane khaalisan isaga oo barax tiraya min qalbii qalbigiisa ka barax tirayo wax kale aan ku barxaynin ninkaasaa ergadayda ugu nasiib badan buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh dadka kaasaa ugu dhow u nabigu muxuu ku qeexay ergadiisa maxaa lagu helaa tawxiid baa lagu helaa laa ilaaha ila allah oo laga run sheego ilaahay qayrkii oo laga go-o alle keligii oo lagu xidhmo ayaa shafaacada nebi maxamed lagu helaa salawatullah waslamu caleyh laakiin maantada haddaad dhadhawaaqdo oo macnaha waxay ishfaclii yaa rasuul allah oo maantoodan aad u qaaddo macnaha waxa weyaan abyaad iyo shicir u qaaddo oo caawadan aad kusoo jeedad u dhawaaqatahay waxaad istasteejinaysaa ergadii nebi maxamed salawatullah waslamu caleyh jahli ilahay inkaar ha ku rido jahli waxa la yidhahda bal meesha ay wax ka raadinayaan iyo shafaacada qaabkay ku raadinayaan yay shafaacadii ku waayahayaan saas wy waa nin isdaaweynayo sul isku durayo wy tabtaasoo kaleeto shafaaco waxaa lagu waayaa shirki baa lagu waayaa ilahay dayrkiiyo wax la garab dhigaa lagu waayaa markaad ilaahay dayrkii nebiga garab dhigayso iyo alla subxaana watacaala ama awliyadiisa garab dhigayso macnaha waxa weeye waxaad ka shaqaynaysaa sidaas shafaacada ku waayi lahay bal inkaartooda inkaarta ku dhacday fiir shafaacayna saa ku raadinaysa waxayna lugta ku hayaan siday ku waayi lahayeen maanaha saas wey man ascadu nnaasi dadka yaa ugu nasiib badan bishafaacatika ergadaada qaala nebigu wuxuu yihi man qaala ciddii tidhaahda laa ilaaha ila allah maxaa yeele nebigu ruux kasta oo muwaxid ah oo muslimiinta ka mid iyo mu'miniinta wuu ergeyn doonaa nebigu salawatullah wasalaamu calayh khaalisan isagoo weliba ka baraxtiraya min qalbihi qalbigiis yacni qalbigaaga si baraxtiran oo waxba yaraatee kaleeto uusan ku dhex jirin waa inuu mabda'a iyo caqiidadaasi ay ugu sugnaato oo ah cid kaloo la caabudi karo wax la weydiisan karo la aadi karo inaysan jirin alla mooyaane subxana watacala sheekha hadalkiisa waa socota shekh islam ibnu taymiya xadiidkaas dambe isaguna waa xadiis bukhaari baa wariyey abu hurayrana laga warinaya yani xadiidka man ascadu nnaasi bishafaacati lijahlihim ayaa waxaa waxa weeye ay yani nusuusta meelay ka maraan markay waay ayaa axaadiis saxiixaynka ku jirtay marka qaarkood waxay iska odhanayaan waa daciif waa daciif ii sheegayaan xadiidkii aan marnay oo odhanayay kolkii shahaadada qira jira oo ciisa inuu addoonka ilaaha qira ee ku soo marnaynay bukhaari iyo muslim soo saareen yaa mid loo geeyey meeluu ka maro marku waayay bu ihi xadiidkaasi waa kuwa bukhaari iyo muslim buu ku yaalla zabu daciif wey waa macnaha tadciifinoo hawaa wey wixii adiga uu kuwaafaq waay waxaaga ka hor yimaado dariishada kala dhac wey saas fa tilka midaasi ashafaacatu ee shafaacadii shafaacada marka nebiga keyrkiiba ay samayn doonaan liahli likhlaaq dadka tawxiidka tawxiidka dadkiisa ayay ilahay idankiisayna ku yeelanayaan walaa takunuu mar ahaanayso liman cid u ahaan mayso ashraka billahi ilahay cid kale la wadaajiy addoommada ilaahay ciddii wax ugu daraay oo shirki ku dhacay waxba ka heli maayo shafaacada iyada wa xaqiiqatu xaqiiqadiisu waxa weeye ana allaha alla subxaana wa tacala macnaha shafaacada xaqiiqadeedu qeexaya ana allaha alla subxaana wa huwa isagu alladii midka weye yatafadalu ku tafadulaya cala ahli likhlaaq tawxiidka dadkiisa ayuu ku tafadulay alla subxaana wa isagaas dheeraadkaas siinaya fayaqfiru lahum ilaahay markaasu u dembi dhaafi dadkii ahlu tawxiidka ah biwaasitati ducaa'i man ruuxa baryadii oo adina ugu idmay lahu ilaahay uu u idmay yacni ayuu ugu dembi dhaafaya waasita macnaha waxa weeyaan ruuxaas ilaahay uu u idmay ee uu yidhi weydiye inaan hebel u dembi dhaafo kaas beryadiisaa loo marayaa dembi dhaafka kaa loo dembi yani waxa weeyaan kaas ducadiisa iyo beryadiisaa loogu dembi dhaafaya kaa ilahay u ibliya subxana watacaala ayib fayakfir llahu lahum ilahay wuu dembi dhaafay dadka ahlulslaamka biwaasitati ducaai man cid ducadii dhex dhexdhexaadkeeda iyo dhexdhexaysigeeda ama darteed cid beryadii darteed ayaa loogu dembi dhaafi ciddaasoo adina lahu ilaahay uu idmay an yashfaca inuu ergeeyo ruuxaa ducadiisa darteed ayaa loogu dambi dhaafaya macana maxaa isaga ducee loo yihi oo isaga maxaa ergeel loo yihi maxay taa macnaha ku jira liyukrimahu inuu ilaahay maamuuso daraaddeed ayaa shafaacada loogu idmay oo wayanaala inuu gaadho almaqaama meesha almaxmuuda ee la mahadinayo meel la mahadiyana oo loogu wada mahad celiyo inuu macnaha waxa weye gaadho daraaddeed buu ilaahay addoonkan u shafaaca qaad u odhanaya oo duceeyo ergeel loo odhanaya macnaha maqaamu yani nebigaa iskale maqaamulmaxmuudka weyn maqaamu maxmuudka waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu istaago ama la yimaado shay dadka oo dhan na manaafacaadkiisu wada gaadhaan sidaa daraaddeedna mahad loogu wada maqaamulmaxmuudka marka qur-aanku nebigu u sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin ruux walboo ergeeya oo erga sameeya oo ilaahay aakhare ugu ogolaado maqaam maxmuud uu leeyahy maqaamka maxmuudka laakiin kala sokeeya maqaamka maxmuudka nebi maxamed uu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayhi midna ma gaadhi karo laakiin nin walba sabartiisa iyo qadarkiisa iyo ergadiis la siiyey intay dhan tahay ayuu maqaam maxmuuda ku gaadhaya macana laakiin maqaamadu isku mid ma oho isla meel maaha wey macana saas fashafaacatu ergada allatii shafaacadaasoo nafaha alqur'aanu qur'aanku uu diiday maa kaana waa wixii uu ahaaday fiiha dhexeeda shirkun waa shafaacada ilaahay addoommadiisa la garab dhigaye addoommada laga raadinaya laga dalbayo wey macana walihaada sidaa daraaddeed buu abata wuu sugay ashafaacata shafaacadii ayuu sugay biidnihi ilaahay idankiisa shafaaco lagu qaado ayuu alla sugay fii mawaadica meelo badan buu ku sugay qur-aanka meelo fara badan bay kusoo soo aroortay shafaacada ku xidhan ilaahay idankiisa iyo fasixiisii ogolaanshihiisa inay jirto macna waqad bayana nabiy sal ly sl nebiguna wuxuu caddeeyey annaha shafaacadaasi laa takuunu inaysan ahaanaynin oo aynan helaynin ila liahli tawxiid wlkhlaas dadka ikhlaaska iyo tawxiidka dadkiisa mooyaane cid kale inaysan helayninna nabigu waa caddeeyey salawatulli waslamu caleyh oo hadalkii hadda aan soo marnay man ascadu nnaasi bishafaacatika man qaala laa ilaha ila allah mukhlisan min qalbihi xadiiskaasu nabigu ku caddeeyey sal alay slam fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weeye tafsiru laayaat aayadihii la fasiro ayaadkaan soo marnay athaaniyatu masalada labaad waxa weeye sifatu shafaaca shafaaca tilmaanteeda almanfiyati ee sharcigu diiday ila shafaacadu laba qaybood wey waxaa midna sharcigu ma ogola oo wax jira ma ah midna sharcigu waa ogolay ta sharcigu diiday sifadeedu maxay tahay maxay tahay midaas waa midda shirkigu ku jiro ashafaaca alatii fiha shirkun waay athaalidatu masalada saddexaad waxa weye sifatu shafaaca shafaacada iyadana tilmaanteeda almuhbatati ee sharcigu sugay waa midda shuruurdeedii laga helo wey maanaa shuruurdii qur-aanku sheegay sunada nebigu sheegtay ta laga helo wey oo in labada ka shafaaco qaadaya ka loo shafaaco qaadayaba inay muwaxidin yihiin ilahayna idmo subxaana watacala oo fasaxo alraabicatu mid afraadi waxa weye dikru shafaacati lkubraa shafaacadii ugu weyneyd sheegitaankeeda wahiya shafaacada ugu weyn shafaacooyinka oo dhanna almaqaamu lmaxmuud waa maqaamka nebi maxamed lagu mada mahadin doono sala allahu aleyh wasalam oo addoommada kulligood manfacadiisa ay wada gaadhi doonaan oo ay ku wada mahad celin doonaan macna waa midda macnaha addoomada maxsharka laga dareerin doono ee wilaan ka afka doono nabigu salawatullah waslamu aleyh alkhaamisatu midda shalaad waxa weeye sifatu ma shay tilmaantii oo yafcaluhu sal lay sl nebigu uu samaynayo nebigu markuu ilaahay u tago ergadaa weyn uu doonayo inuu sameeyo qaabkee buu ugu dhaqmaya taas sifadeeda iyadana waa la sheegay oo maxay tahay annahu isagu laa yabda-u inuusan bilaabayn nebigu bishafaacati ergada markaba ku bilaabi maayo bal yasjudu wuusa sujuudi faidaa udina lahu markii loo idmo ayaa shafaca nabi ayuu shafca nabigu ergeynaya salawatullahi waslamu aleyh xadiidkay ku cadda asaadisadu mas'alada lixaadi waxa weeye man ascadu nnaasi biha man cidda ay tahay ascadu nnaasi dadka ka ugu liibaan iyo guulaysi iyo nasiib badan biha shafaacada iyada yuu yahay waa muwaxid tawxiid ruuxii tawxiid la dheelmada oo ilaahay ula taga subxana wa tacala ninkaasaa ugu rajo fiican inuu helo ergadii nebi moxamed salawatulli waslamu aleyh iyo asaabicatu mas'alada toddobaadi waxa weeye annaha iyadu shafaacadu laa takuunu ma ahaanayso liman cid u ahaan mayso ashraka billahi ilahay cid la wadaaji ilahay iyo addoommadiisa ninkii isgarab dhigayo wixii ilaahay lahaa addoommada siiyaay shafaacada ma uu helayo saas way macna yani waa ka ilahay oranaya famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin kuwa ergeynaya ergadoodu anfixi mayso waxba u tari mayso gaalada way macana gaalada waxba ku intifaaci maayaano ergadooda ilaah yeeli maayo subxana watacala ama iyagu ergeynayaan ama cid kaloo ergeysa waxba laga yeeli maayo saas weyaan allahuma inuu abu aalib yahay mooyaane ayb asaaminatu masalada sideedaad waxa weeye bayaanu xaqiiqatiha yani shafaacada xaqiiqadeedii oo la caddeeyo oo xagee lagu caddeeyey hadalka shekhulislam ibnu taymiya wa xaqiiqatuhu markuu yimi ayuu caddeeyey oo waxa weeyaan waa fadli iyo tafadul horta ilaahay ka yimid oo addoommadiisa qaar ka mida ah uu ku maamuusay qaarkaa lagu maamuusayna ilahay baa u fasixi ka uu shafaaco qaadayana ilaahay baa fasixi labadoodabana ilahay raalli waa inuu ka yahay subxana watacala xaqiiqadaas oo iyadana la caddeeyo hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam darsigu haddii alla yidhaahdo wixii berrito haddii alla ina gaadhsiiyo ka bilowda bacda alcasr buu noqon doona si dadka wixii qaylushanaya ay kaga qaylushadaan sal allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul lmualifu raximah llahu tacaala baabu qawli llahi tacaala inaka la tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa wahuwa aclam bilmuhtadiin baab yahay qodahdii ilaahi subxaana watacaala uu yidhi inaka adugu nebiyow laa tahdii ma aada hanuunin kartid man axbabta cidaad jeclaysatay ama aada jeceshahay hidaayadiisa walaakina allaha allah yahdi hanuunihi man yashaau cidu doono wa huwa alle aclam kii og wey bilmuctadiina kuwa hanuunsanna ilaahay isaga og ayaddaas ayuu baab u yahay macnaha waxaa inoo dambeeyey baabkii shafaacada uu kaga hadlayay iyo qeybaheeda maxaa banaan iyo maxaa banaanayn calaaqada ka dhexaysa baabkan iyo kii hore waxa weeye maadaama uu soo sheegay shafaacada ilaahay keliya subxaana tacaala inuu leeyahay wuxuu ku xejiyey hidaayadana ilaahay keligii inuu bixiyo subxaana watacaala hanuuninta ilahay baa iskale calaaqada ka dhexaysa midaas wey marka aayadda sabab nuzuulkeeda dib buu ka sheegi doonaa xadiidka inoo soo socda ayuu ku cadayn doonaa hidaayada marka laleeyahay nabiga sal alay wasalam ma aad hanuunin kartid ciddaad jeclaato waa hidaayada qaybteeda loo yaqaano yani hidaayatu tawfiiq waafajinta yani hidaayada laba qaybood ah in aada ruuxii wax u cadayso ood wax u sharaxdo ood xaqii u faahfaahayso hidaaya la yidhaahdaa hidaayada noocaasa nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi inuu sameeyo awood buu lahaa isaga kayrkiina awood bay u leeyihiin oo masalan dadka culimada ah iyo ducaada iyo dadka noocaas oo kale ah waa miduu ilaahay ku sheegay kitaabkiisa uu leeyahay wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim si toosan baa dadka ku hanuuninaysaa marka waa hidaaye nebiga loo sugay inuu samayn karo taa waxaa la yidhahdaa hidaayatu dilaala waa tusidda iyo cadaynta dadka xaqa loo caddeeyo midna hidaayatu tawfiiq baa la yidhahdaa ilaahay keliya iskale subxaana watacaala nebiguna ma awoodo sal alla alay wasalam cid kaloo soo cadayna iska badaa taa macnaheedu waxa weeye waa midda aayaddani ay sheegayso waa in ruuxa mabdi-ii saxda ahaa qalbigiisa la geliyo oo xaqii qalbigiisa la la geliyo oo uu aqbalo oo uu qaato oo uu ku hanuuno tan noocaasoo kalea ilaahay unbaa iskale subxana watacala maxaa yele qalbigay ka dhacdaa qalbigana ilaahay gacantiisu ku jiraayo ilahay baa qalbiga maamula subxaana wa tacaala si kasta hadday xujad u caddaato waafajinta ilaahay haddaysan imaanin oo rabbi uusan ku waafajinin xujo kastoo caddaatay ku anfici mayso waxbaad tari mayso macnaha maadaama ilaahay tawfiiji waafajintiisii ay meesha ka maqan tahay marka sidaas wey marka waxay kusoo degtay sida xadiidka dambe inoo tilmaami doono nabigu sal alay waslam adeerkii abi aalib oo aada iyo aada runtii waxa weye ugu dadaalay inuu hanuuno ayaa lagu leeyahay hidaayadiisa iyo hanuunintiisa ciddaad jeceshahay hanuunkiisa awood aad ku hanuuniso melihid baa laleeyahay nabiga salawatulli waslamu caleyh ilahay baasa ciduu doona hanuunin cidda hanuunka mudan in la hanuuniyo iyo ciddaan mudnaynna ilahay isagaa kala garanayo yaqaana subxaana wa tacala marka hawl kuutaalla ma ah wey nabiga saasaa lagu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh baabu qawli llahi tacala wuu baab u yahay inaka adigu nebigow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta ciddaad jeclaata oo nebigu ma gaal buu jeclaan adeerkii gaal buu ahay man axbabta maxaa loo yidhi macnaha waxaa laga wadaa man axbabta hidaayatahu mafcuulka meesha ka go-a yani hanuunintiisa iyo hanuunkiisa cid aad jeclaatay ma hanuunin kartid ama jacaylka waxaa la dhihi karaa hadduu la yidhaahdo abu aalib laftiisa iyo daatadiisa ayuu jeclaan oo ayad taasay tilmaamaysaana waa jacaylka dabiiciga ah ee ruux uu waalidkii jeclaado oo kale ama gaal ahaado ama islaam ha ah taasoo kaleetana waa noqon kartaa baa laleeyahay ama waxaa la odhan karaa intaan laga reebin nabiga sal lla alay wasalam gaalada jacaylkooda intaan la nahiyin ayay ahayd intaba waa lagu jawaabaa ta ugu fiican maaha ninka markaa ninkaad jeclaatay i hanuunkiisa walaakina allaha allah sayahdii hanuuninii man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu isagaa bilmuhtadiin inta hanuunsanna ilaha isagaa garanay subxana watacala macnaa cidda hanuun mudaysatay iyo in wax la waafajiyo ilahay subxaana xaqa la waafajiyo isagaa garanaya wa fi saxiix saxiixulbukhaari waxaa kusoo arooray cali bni musayab saciid ibni musayab waxaa laga warinayaa saxiixana ku yaala can abiihi wuu isaguna kasii warinaya saciid ibnu musayab ibnu xasnin ibnu abi wahbin ayaa la yidhaahda aabihi ayuu ka warinaya musayab saxaabi buu ahaa xasni oo awowgii ah xataa saxaabi buu ahaa qaala wuxuu yidhi lamaa xadarat markay ku timid abaa aalib odaygii abu aalib ah markay ku timid alwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay ayaa jaahu waxaa u yimid rasuululahi sal lay slam nabigaa u yimid walxaal cindahu isagoo abu jahal agtii walxaal cindahu cinda abi aalib abu aalib agtiisa isagoo ay joogaan cabdullaahi bnu abi umayata wa abu jahli labadaa nini isagoo ay abu aalib la joogaan iyuu nebigu usoo galay salawatullahi wasalaamu caleyh isagana markaasi geerida muqadimaadkeedii baa ka muuqdo sariirtu saaraya faqaala lahu markaasuu nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam yaa cami adeerow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooye dheh buuri kelimatan dheh laa ilaaha ila allahudaa laga bedelay kelimatan dheh kelimadaasoo uxaaju aan xujeeyo laka adiga aan kuu xujeeyo biha iyada cinda allahi ilahay agtiisa kelimo ilahay agtiisa xujo aan ka dhigo oo kugu doodo oo ilaahay subxaana watacaala aan macnaha waxa weye agtiisa xujo aan kaagala hadlo ka dhigto yani waxa weyaan dheh faqaala lahu labadii ag fadhiyada marka waxay ku yidhahdeen atabqabu miyaad nici abu aalibu can millati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisii miyaad ka tegiy ood nacaysaa fa acaada calayhi nabiy sal ly sl nabigu markaasuu ku celiyey yaa cam qul laa ilaaha ila allah kelimatan axaaj uxaaju laka biha cinda allah yuu nebigu ku celiyey acaadaa iyaguna way ku celiyeen waxay yidhahdeen ma da'danaad diintii awowgaa ka tegi fa kaana wuxuu ahaa aakhiru maa shaygii ugu dambeeyey oo qaala uu yidhaahdo abudaalib huwa isagu calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib dusheeda inuu ku sugan yahay yaa hadalkiisa ugu dambeeyey wa abaa la diiday an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah faqaala nabiyu sal alay slam nabigu markaasaa wuxuu yidhi laastakfiranna walle dembi dhaaf baan ku weydiini laka adiga alle ayaan dembi dhaaf ku weydiin maa lam unha canka haddaan la ii kaa diidin usan ilaahay ii kaa diidin macnaha baryadaanan ilahay ku weydiinayo haddaan layga reebin faanzla allahu ilahay baa wuxuu soo dejiyey caza wajal ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu uli qurba maa kaana ma haboona linnabiyi nebi uma haboona nebiga uma haboona iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembidhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina gaalada walaw kaanuu haba ahaadeen uli qurba kuwa qaraabtinimo u saaxiib xigaalkoodaba ha noqdeen nebiga iyo mu'miniinta arrinku haboon ma aha ama yacni waxa weeye fiic ku fiican inay ilahay dembidhaaf weydiiyaan gaalo alaaya waanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey fii abi aalibin abi aalib arrintiisana waxaa lagu soo dejiyey aayadan inaka adigu baa layidhi nebiyow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta hidaayatahu hanuunkiisa cid aad jeclaatay walaakina allaha alla sayahdii hanuunin man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu isaga og bilmuhtadiina inta hanuunsan macnaha abu aalib wuxuu ahaa nabiga sal lla alay slam adeegtiisu ahaa nin oday ahoo odayaashii reer qureysheed ka midana wuu ahaa nebigana sal alla alay wasalam wuu soo koriyey qayb weyn buu ka qaatay korinta nebiga sal alla alay wasalam wuuna difaacay oo isagoo rumaysnayn ayuu wuxuu u difaaci jiray wiil uu dhalay oo waalid uu u yahay ayuu odayaasha reer qureysheed oo kaleo dhan ka difaaci jiray uu ka celin jiray xataa go-aankii reer bani haashimiya lagu go-doomiyey ee yani gosha lagu geliyey ee lagu dayriyey abu daalib wuxuu u qaatay waxay nabiga salawatulli wasalaamu caleyhi inaan la dayrinin oo reer bani haashim aa wiilkan si gooniya looga qaadanin meel alla meeshuu maraba inuu la maro go-aankaasuu qaatay macana wuu difaaci jiray marka nabiga salawatullhi wasalamu calayh abyaad fara badan oo shiciroo xataa uu ku sheegay baa jirtay inuu runlow ahaa oo uu run sheegayo yani intaasoo dhan isagoo sameeyey ayaa haddana markay geeridu ku timid ayuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi booqasho ugu tegey abu aalib oo sariirtii mawdka saaran oo macnaha waxa weeyaan yani sakaraad ah yuu nebigu booqasho ugu tegay sal alay wasalam markuu u tegey ayaa markaa waxaa ag fadhiya laba ninoo saaxiibadii ah oo odayaashay saaxiibada ahaayeen ka mid ah oo cabdullahi bnu abi umaya iyo abu jahl markuu u tegay nebigu sal alay waslam abu jahal wuxuu u bandhigay tawxiidka kelimatu tawxiid inuu qaato oo islaamo wuxuuna sheegay kelimadaa hadduu ka qaato inay dood u noqon doonto berrinta aakhare markii ilaahay subxaana watacaala loo tago inuu nebigu xujaysan doono xuja ay u noqon doonto uu rabbi subxaana watacaala ugu weydiiyo abu aalib inuu ugu dambi dhaafo xuje inuu ka dhigan doono macnaha marka kelimadaa ii dhag nebigu ku yidhi salawatullhi wasalaamu calayh markuu sidaa yidhi ayaa labadii oday ee meesha fadhiyey ee saaxiibada ay ahayn abu aalib ayaa marka la hadla waxay ku yidhaahdeen ma da-danaa diintii aabbaha kaga tegi ood nici intaa diintaad soo haysatay abka soo gaadh iyo awowka soo gaadh iyo isirka soo gaadh waxaad soo haysan jirta miyaad maanta adiga oo geeri qarka u saaran baad ka tegi laxadaadkaagii ugu dambaysay ee nolosha miyaad nici oo ka tegisaa bay ku yidhahda yacni waxoogaa way xiiro geliyeen xamaas iyo waxay yaro geliyeen ficillo awowga iyo aabbaha iyo waxay u leeyihiin waa diinul laabaa waxoogaa ficillay dhalinaysaa saasay ku yidhahdeen nebigu waa ku celiyay sal alay wasalam codsigiisii oo wuxuu ku yidhi kelimadaa iidhe buu ku yidhi iyaguna way ku celiyeen war diintii awowgaha ka tegi bay ku yidhahdeen nin weynoo da-daas oo hadda markuu sii geeriyoodahayay la yidhaahdo diintii aabbihii waa ka baxay ceeb weyn ka weyni ma ay jirto saasay maana saasay ku dhehen marka faqaala lahu atarqabu can millati cabdilmualib waxaa laga fahmaya in ay fahmayeen ninka la yidhaahdo cabdullahi bnu abi umaya iyo abu jahl labadooduba iyo abu aalib saddexduu waxay garanayeen laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay diintii awowgoo la naco saa inay tahay bay garanayeen maxaa laa ilaaha ila allah markuu yidhaahdo diintii shirkiga horta wuu ka tegey ee awowya soo haysan jireen waa kow ta labaad mabda' cusub iyo diin cusub iyo dhaqan cusub baa bilowday oo laa ilaha ila allahu ay xambaarsantah sidaa daraaddeed baa waxay u fahmeen laa ilaaha ila allahu inay tahay diintii awowiyadaa ka tag oo diin cusub qaado iyo mabda' cusub iyo dhaqan cusub macnaha laa ilaha illa way fahmayeen maxayna carab bay haayeno luqada qur-aankay fahmayeen iyo waxyiga macnaha abu daalib markii uu nebigu ku celiyey salawatulli wasalaamu caleyhi codsigii iyaguna waa ku celiyeen hadalkoodii abu aalib markaa wuu diiday laa ilaha ila allah uu yidhahda wuxuuna ku geeriyooday diintii awowgiis cabdulmualib diintiisii ayuu ku geeriyooday saas way markaasaa nebigu sal alay wasalam ballan buu qaadayo wuxuu yidhi ilaahay baan dembi dhaaf kuu weydiin haddii aan arrinkaa la ii diidin markiiba siduu nebigu filayey baa dhacdayo waa loo diiday nebiga sal alay waslam waxaa la yidhi ma haboona nebiga iyo dadka mu'miniinta ah inay ilaahay cadowgiisa oo gaalada ah mushrikiinta inay ilaahay inuu u dembi dhaafo u weydiiyaan codsigaa inay ilaahay weydiistaan arrin haboon ma ah arrin u fiicanna ma ah maxaa yeelay ehel uma aha gaalada in loo dembi dhaafo in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyana waa min alictidaai biducaa ducada lagu xadgudbay ka mid lan ictidaaga ducada lagu xadgudbaayay waxaa ka mid a ah ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka dhacayn inaad weydiiso inaad weydiiso waxaan ka dhacayn ilahu gaalu dambi dhaaf waa waxaan ilahay uusan samaynayn subxana wa tacala waa min alictidaad biduca yani ama inaad tidhaahdo ilaahay ow waxaad i gaadhsiisaa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh booskiisa oo kale nebiyada ilaahu booskooda iga taramari waa wuxuusan ilahay subxaana watacaala tacala yeelay waa min alictidaai biducaa saas wey marka gaalo ilahay dambi dhaaf loo weydiiyaay yani arrin haboon ma aha abu aalib arrintiisana waxaa kusoo degtay aayadda uu ilaahay subxaana watacaala ku leeyahy nebi ow ma habboona in aad yani waxaan ujeedaa ma aad hanuunin kartid ciddaad jeclaatay hanuunkiisa ilahay baa cidda doona hanuuniya hanuun ninkuu la damco ilahay unbaad siin kara subxana watacala saas way marka meesha maxalushaahidku waxa weeye haddii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi lagu leeyahay adeerkii oo nin haddii uu la jeclaani uu jeclaan lahaa oo nin haddii sad lala rabi lahaa isaga unuu la rabi lahaa oo adeernimada ay u dheertahay uu soo koriyey oo intaa u dheertahay inuu soo difaacay uu soo garab istaagay haddii lagu leeyahay awood uma lihid aada ku hanuuniso cidda kaleeto ee marka waxa weyaan awood uu cid ku hanuuniyo yeelan kara yay tahay wey marka waa sidaas wey cid kaleeto oo u mulkin karta inaad cid hanuunisahay ma ay jirto ilaahay baa hidaayada bixiya subxaana watacaala saas wey macnaha lamaa xadarat lamaa xadaratdaa waxaa laga wadaa yani markii ay qarqarasadu qabatay oo naftu ay hayse lagama wado maxaa yeele marka hadduu laa ilaha illa lah yidhah toobadiisa lama aqbalen ee waxaa laga wadaa lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaa markii muqadimaadkii hordhicii geeridu ku timid way macna hordhaceedii markuu ku yidhi laakiin jaaniskii tawbadu weli uu furan ayaa macnaha waxa weeyaan uu nabigu u yimid salawatullai waslamu caleyh <coughs> lamaa xadarat markay kusoo xaadirtay abaa aalibin alwafaatu geeridii ayaa jaahu rasulla sal ly sl nabigaa u yimid waxaa laga qaadan gaal in la booqan karo gaal weliba geeriyoonayo oo dhimanayo in la booqan karo laakiin maxaa u booqan bal in ilaahay ku waafajiyo inuu islaamo si aad islaamka ugu bandhigto in loo booqan kara maca wa cindahu agtiisa isagoo ay yihiin cabdullaahi bnu abi umaya wa abu jahli cabdullaahi bnu abi umaya uu islaamay laakiin abu jahl gaalnimo ku dhintay faqaala lahu markaasaa nabigu wuxuu ku yihi sal lay slam yaa cami adeerow qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah kelimatan deh oo oxaaju aada xujayso laka adiga bihaa iyada cind allahi ilahay agti oxaaju macnaha waa xujo ee dood lagama wado doodna culimada qaar kamid mid a ah dhan macnaha aan ilaahay agtiisa dood ka dhigto aan kuugu doodo ama aan xujo ka dhigto aan ku xujayso ma macna faqaala lahu markaasa waxay ku yidhaahdeen labadii oday atarqabu miyaad nacaysaa can millati cabdilmualib diinta cabdilmualib miyaad ka tegi ragiba yani hadday tii ka dambaysana jacayl bay noqotaa hadday can ka dambaysana nacayb bay noqotaa ragibtu bishay haddaad tidhahdo waan jeclaaday ragibtu canhuna waa nacayb waa kelimaadka manaa macnahooda lagu garto xarabka kolba ay ku gudbayaan ee macno ay ka xafijar ka dambeeya atargabu miyaad nacaysaayo ma ka tegeysaa can millati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisi miyaad ka tegeysaa faacaada calayhi nabiyu sal lay slam nabigaa marka ku celiyey dib buu ugu soo celiyey yani hadalkii ku celiyey codsiga ahaa faacaadaa iyaguna way ku celiyeen hadalkii fakaana wuxuu ahaa aakhiru maa qaala wixii ugu dambeeyey uu yidhaahdo ee abu aalib ka soo baxa hadal afkiisa ka soo baxa waxaa ugu dambeeyey huwa isagu calaa millati cabdilmualib huwadaas sida xaafid ibn xajar uu leeyahay raawigaa bedelay raawigaa bedelay laakiin waxay ahayd ana calaa millati cabdilmualib ba hadalkiisa ugu dambeysay anadaas oo waxoogaa dee ruuxu markuu hadlayo yani noqon karta inaad adigiiba macnaha hadalkii uu dib kugu laabto adigii wax ku cabirhayo o kaleeto noqon kara yuu bedelay markaasu wuxuu ka dhigay sidii wax ruux maqan laga hadlay o kaleeto huwa odaygii abu aalib ahaa calaa millati cabdilmualib inuu yahay baa hadalkiisa ugu dambeeyey wa abaa wuxuuna diiday an yaquula inuu yidhahdo laa ilaha ila allah faqaala nabiyu sal lay sl nabigaa marka wuxuu yidhi laastakfiranna laka dembi dhaaf baan ilaahay kuu weydiini maa lam unha haddaan la ii diidin oo laiga reebin canka xaggaaga yani can ilistikfaari laka w haddaan arrinkaa la ii diidin ilahay baan dembi dhaaf kuu weydiini faanzla allahu tacala ilahay aayadan marka soo dejiyey ishkaal baa meesha ku jira ishkaal ku jira wuxuu yidhahay aayadan ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu uli qurba suuraday ku jirtaa suura tawba sooma suura tawba waa madaniye sooma qisada abu aalibna waxay ahayd maka qacan intii maka la jooga bay ahayd say isu qabanaysaa marka aayaddaa ka dambaysay soo degitaan qisada dhicitaankeeda iyo aayadda soo degitaankeeda isuma dhawaa sidaa daraaddeed ayaa wuxuu dooranayaa sheekh ibnu cuthaymiin ra'yi kale oo odhanaya aayaddu kuma soo degin sabab nusuulkeedu ma ahayn qisada abutaalib laakiin waxyaalaha soo gudagelaya aayadda macnaheeda gudagelaya ayay ka mid tahay qisadan leanna aayadda waxay ka hadlaysaa dembi dhaaf weydiisii muslim ama yani waxa weye ruux mu'mina uu gaal u weydiiyey saasay ka hadlaysa macnaha guud marka qisadu way soo gudageli laakiin kuma soo degin saasaadna mudaa inay raajix inaysan kusoo degin macna waxay leeyihiin mufasiriinta qaar ka mid ah waxay kusoo degtay oo macnaha culimadii salafka ayaa waxa weeyaan haddii ku yidhaha haddii ay kusoo aroorta nazalat ilaayatu fii kada aayaddu waxay kusoo degtay sidaa inay sababkii aayaddu kusoo degtay yahayna waa suurtagal inaysan kusoo ka hadlaysay inuu qayb ka mida ah yahayna waa suurtagal macna taasan baad moodaa marka inay tahayo aayaddu waa ka dambaysay dhacdadan madiinay ahayd aayaddu macna faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey caza wajala maa kana lilnabiyi nebiga uma ahaanin ma kaana haddii yani waxa wey ma kana lilnabiy siiqadaas oo kale iyo ma kana linabiyin iyo ma kana lakum iyo ma yanbagii iyo laa ybqi yanbagii waa isku macaani waayo macnaheedu waxa weeyaan waa arrin aan suurtagal ahayn wax aada u fog oon suurtagal ahayn marka laga hadlayo ayaa maa kaana likada la yidhahdaa maa kaana laka wax kuu fiican ama kuu haboon ama dhici kara ma aha wy maana maa kaana lilnabiyi nebiga uma haboono oo wax ku haboon ma aha iyo waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay ilahay dembi dhaaf weydiiyaan walow kaanuu haba ahaadeen gaaladaasi uli qurbaa kuwa qaraabtinimo ku saaxiib ah yani kuwa xigaalkaaga haba ah noqdeen maxaa yel ilahay marna udembi dhaaf maayo subxaana watacaala codsigaaguna aada ilahay ka codsanaysana waa codsi khaldan wey macna waanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey fi abi aalib wuxuu kusoo dejiyey inaka adigu nebiyow laa tahdii ma hanuunin kartid ma dhaxbaso cidaad jeclaatay hanuunkiisa sida ah. adeerka abu aalib oo kale walaakina allaha allah sayahdi hanuuniyo man yashaa ciduu doono ayuu ilahay hanuunin wahuwa aclamu ilahi isagaa bilmuhtadiina inta hanuunsanna ilahay isagaa garanaya subxaana wa iyo inta hanuunka yani daacadda uu ka yahay hanuunka rabda ee hanuunka mutay mudatay in la hanuuniyo fiihi masaa'il qolyo mufasiriinta ka mid a ah waxay leeyihin waladiina aamanuu an yastakfiru lmushrikiina ma kana linabiyida ayaddaa waxay kusoo degtay nabiga sal alay waslam hooyadii isagoo nabigu cumro u socdo ayuu wuxuu soo maray qabrigii hooyadii oo ku yaalla makiya madiina dhexdooda markaasaa ilaahay wuxuu weydiistay inuu u ogolaado inuu hooyadii ila dambi dhaaf u weydiiyo in loo fasaxo waa loo diiday marka nabiga salawatullahi wasalaamu aleyh aad buu u ooyey oo u murgay nebigu sal alay slam xadiis saxiixasaa kusoo aroortay waa loo diiday inuu macnaha ilaahu hooyaday u dambi dhaaf idiyo maxaa yeelay gaalnimay ku dhimanta sida nabiga aabihii oo kaleeto salawatullahi wasalaamu caleyh marka taasay kusoo degtay codsigaa nabigu uu ilaahay weydiistay ayay kusoo degtay ma kaana linabiyi wladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walaw kaanuu ulii qurba waa suurtagal intii masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula masalada koowaadi waxa weye tafsiiru qawlihi tacala ilaahay qowlkiisa oo la tafsiiriyo inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa maxaa yaele xadiidkaa fasiray inay sababkay kusoo degtay uu ahaa adeerkii abi aalib athaaniyatu midda labaad tafsiru qawlihi tacaala ma kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulilqurbaa goormo ayayna ku habboonayn kuwa in dembidhaaf loo weydiiyo min bacdi ma tabayana markay caddaatay kadib lahum mu'miniinta iyo nebiga markay u caddaatay kadib annahum kuwa gaala iyo mushrikiintu asxaabu ljaxiim jaxiima yani waxa wey dadkeeda inay yihiin jaxiima dadka geli doona inay yihin macnaha markay gaalnimo ku dhintaan marba hadduu gaalnimo ku geeriyoodo ilah dembidhaaf adhi hadduu nool yahay oo gaalnimo ku nool yahayna ilaah u dambidhaa fadhi laakiin hadduu gaal yahay oo nool yahay ilahay waxaad uga bari kartaa inuu hanuuniyo saas way ilaahu soo hanuuni yaa ilahay u weydiin karta laakiin ilaahu janno geeyo ilaahu u dambi dhaaf maya athaalidatu masalada saddexaadi waxa weeye yani waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a ah. hadda idaacadaha dad degista dawladaha masalan eh, yani xukaamta dawladaha islaamku sheegtoo kale markay nin yani boqorada ama madaxda adduunka ka mid ah ama nin caan ahaa markuu geeriyooy waxaad maqlaysaa almarxuum fulan ibnu fulan saas idaacadaha ka diisanaya almarxuum fulan ibnu fulan oo goormaa gaal loo naxariis yani gaal iyo islaamba marxuumkaasi kelimatu marxuum bay u adeegsanayaan marba hadduu ninku agtooda qiimo ka leeyahay marxuum bay odhanaya ilahi subxana watacala gaal uma naxariiso athaalidatu masalada saddexaad waxa weye hiya almas'alatu alkabiira waa masalada weynanka badan wey baabkan masalada ugu weyn wey oo maxay tahay tafsiiru qawlihi qawlka nebiga oo la fasiro uu nebigu yihi qul laa ilaha ila allah hadalkiisaasoo la fasiro bikhilaafi maa shay wax garab marsanna lagu fasiro shaygaasoo calayhi dushiisa ay ku sugan yihiin man yaddacii dadka sheeganaya alcilma aqoon iyo cilmi dadka sheeganaya macnaha ay ku fasirayaan macno ka gedisan lagu fasiro oo muxuu yahay sabab dadka cilmiga sheeganaya sheeku uu tilmaamaya waxay u badan tahay inay yihiin nimanka la yidhahdo mutakallimiinta almutakalimuun ahlulkalaamka nimanka la yidhahdo falsafo iyo kalaam iyo meeshaa ukacay ee tawxiidka rububiyada la yidhaahdo ku fogaaday tawxiidul uluhiyana waxba ka aqoonin oo garanaynin kuwaasay u badan tahay maxaa yeelay iyagaa waxay ku fasireen laa ilaha ila allah waxay yidhahdaan laa khaaliqa ila allah saasay dhahan laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah cid wax abuuri kartoon alla ahayn ma jirto kelimatu tawxiid bay fasirayaan cid risqi bixin kartoon alla ahayn ma jirto cid macnaha waxa weya wax maamuli kartoon alla ahayn ma jirto saasay ku fasiraan waana tafsiir khalada wey maca daalika culimay sheeganayaano warar fuxuul ah wey markay macnaha wax niqaashahayaan oo ay hadlahayaan oo hadalkooda hadlayaan abwaabta yaqaanaan markay ka hadlayaan ama maca dalika laa ilaha ila allah macnaheeda ma garanayo laa ilaha ila allah kama hadlayso tawxiid rububiya kama hadlayso tawxiid rububiya gaalada xataa waa firsanaayeen oo laa khaaliqa ila allah quraysh way ogolay laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah way ogolaayeen laa raasiqa ila allah quraysh way ogoleen gaala waa ogolay sida qur-aankuba sheegay laa ilaaha ila allahu oy diideen oo markii la yidhi dhaha ay yidhaahdeen atarqabu can millati cabdilmutalib macnahaa kuma tusays ay ogolaayeen ee macno ay diidan yihiin bay ku tusiyo waxay ku tusaysaa dhaqankooda iyo camalkooda iyo ictiqaadkooda ayaga ka fulaya inay ilahay u gooni yeelaan subxana watacala waana midtaa miduu muranku ka taagna macnaa waxa weye laa macbuuda xaqin ama laa macbuuda bixaqin ila allah cid la caabudo oo loo yeedho oo la baryo oo wax la weydiisto oon alla ahayn ma jiro subxana watacala macnaha wey macnaha kelimatu tawxiid ay kutusayso mutakalimiintii ahlulkalaamkuna ay garan waayeen macna araabicat masalada afraad waxa wey ana abaa jahlin ninka abujahal la yidhaahdo waman macahu iyo inta la jirankiisa ah yacrifuuna waxay garanayaan muraada nabiy sal lay sl nabiga ujeedadiisay garanayeen id qaala markii uu yihi lirajuli abu aalib markuu ku yihi qul laa ilaaha ila allah ujeedaduu nabigu leeyahay abu aalibio waxaa u abujahal iyo raggiisu waa garanaya faqabaxa allaahu allaha xumeeyo oo wejigiisa haadi ha ku xaarto man cid abujahlin ninka abujahl la yidhaahdaay aclamu uu yahay mid ka yaqaana minhu xaggiisa biasli islaami islaamka asalkiisa nin uu abujahal islaamka ka yaqaano wejigiisa hadaa ku xaaqow kaasi waxa wey gaari ku dhacdo abujahal laa ilaaha ila allahu dheh markii la yidhi wuxuu gartay laa ilaaha ila allahu inay tahay mabda'an iyo dhaqankii awowyada waad ka guuriyo mabda cusub iyo iyo dhaqan cusub kii hore aysan is-aqoonin ayaad geli laakiin kuwa maanta laa ilaaha ila allahu odhanaya laa ilaaha ila allahu macnuhu abujahal ka fahmay ka fahmi waaye ma ka fahmayaan maxaa yeelay inaysan ka fahmin waxaa kutusaya laa ilaha ila allah afka waa kaleeyeen laa ilaha ila allahu waxay diidanaydna addinkay kala imaanayaanoo qubuurtii bay aadayaanoo ilahay keyrkii baa weydiisanaya laa ilaha ila allah waa dhaqan madax banaan eh, dhaqamo kale iyo mabaadi kale iyo dastuurro kale isku maamulaya iyo xeertajob kale laa ilaha ila allahuna afka waa kaleeye wixii awowyadood ay kasoo gaadheen ee laa ilaha illa allah ka hor imaanayay bay iska wataan oo jeebabka ku wataan laa ilaha ila allahuna waa leeyahy koodee yaqaanay marka ma abujahl baa laa ilaha ila allahu yaqaanay mise iyagaa yaqaanay abujahl baa ka yaqaanay saas way macana saas daraaddeed isagu maadaama mabdigiisii inay diinaysa uu gartay uu diiday ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab ilaah ma ilaahyadiibu hadmid ka soo reebay waa wax la yaabay waindalaqa almala'u minhum animshu wasbiruu cala aalihati waa ka kakaceen war meesha ka kaakaca oo ilaahyadiina ku adkaysta waa arrin inaga laynoola jeede saasay yidhahdeen marka nimankaasi waxay garanayaan laa ilaha ila allahu mabda' kaloo garab socon iyo dhaqan kaloo garab socon iyo cibaado kaloo garab socon inay jirin saa daraaddeed bay ku diideen iskuma wadi karno inagu laakiin qolyo badan oo muslimiinta ka mid a maanta ha laysku wada leey laa ilaha ila allah waa hala wado mabaadida kalena ha lagu garab wado wax isdiidhaya ma ahe macnaheeda laa ilaha illa baan la fahmin mana faqabax allahu allaha xumeeye wey man cid abujahli ninka abujahl la yidhahdo aclamu uu yahay mid ka ka cilmi badan minhu kaa xaggiisa biasli islaami islaamka asalkiisa uga cilmi badan macana sidaas wey abujahl labadiisii saaxib muxuu uga reebay wuxuu uga reebay labadooda waa islaameen ninkii ohan jira cabdullahi ibn abi umaya iyo saciid bn musayab aabihii musayab oo isaguna meesha fadhiya labaduba waa islaameen laakiin abujahl keliya mabdaca ku hadhay saas daraadeed buu meeshan ugu gooniyeelay macna alkhaamisatu waxaad moodaa inay ka fiicnaan lahayd faqabax allahu meeshuu yidhi yani fahadaahu llahu inuu yahay allah soo hanuuniyo waa fiicnaan lahayd oo ugu fikray macna alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye jidduhu nabiga dadaalkiisa salawatullahi wasalaamu caleyh wa mubaalaqatuhu iyo dadaalkaa sida ugu xeel dheeraaday fii islaami camihi adeerkii islaamintii adeerkii inuu islaamo siduu nabigu ugu dadaalay iyo siduu ugu xeel dheeraaday waa laga qaadanaya macana maxaa yeelay ilaa aayaddu kasoo degtoo lagala hadlay ayuu nabigu ku dadaalaya salawatullahi waslamu aleyh maxaa yeele qaraabana waa ahay oo de dadka qaraabada waxaway khayrka sii gooniya waa loola jeclaan ta labaadna wax fara badan oo cid u geysatay ay yar tahay ayuu abu aalib nabiga u geystay salawatullahi waslamu aleyh bal islaamka iyo diintan islaamka gacan weyn buu ku leeyahay ninkale abu aalib laakiin ina allaha la yu hada diin birajuli lfaajir wa laa khalaaqa lah ilahay diinta wuxuu ku garab istaagi nin faajir ah iyo nin aan nasiib lahayn gaal buu ilahi subxana wa marmar diintiisa u adeejin oo u hiilin saas wey macana waxaa umalaha isagu alsaadisatu masalada lixaadi waxa weye alraddu radin la radiyo calaa man cid la radiyo zacama sheegtay islaama cabdilmualib cabdilmualib inuu islaamay dadka sheegtay oo la radiyo wa aslaafihi iyo kuwii ka horreeyey awiyadiisii ka horreeyey dad baa waxay sheegtay macnaha abu aalib wuu islaamay way kuwaas waa nimanka raabidada la yidhahda raabidada shiicada qaar ka mid ah waxay yidhahdeen abu aalib wuu islaamay oo riwaayaat baa la hayaa inuu dib ka islaamay ah oo geeridii ma hadalkiisii ugu dambeeyey baa gaalnimo ahaaye ma qabrigu ka soo baxay ariib ma aha inay yidhahdaan ariib ma maxaa yeelay shabaxaadka suufiyada waxaa ka mid a waxay yidhahdaan ruux markuu geeriyo kadib qabriga intuu kasoo baxu islaami kara xeela shabaxaadkooda ka mid marka raafidada ayaa saa odhanay suhayli baa wuxuu soo guuriyey kutubta qaarkood ayuu ka sheegay inay sheegeen inuu abu aalib islaamay hadalkaasaa la radinaya marka waxba kama jiro asaabicatu mas'alada toddobaadi waxa weye kownuhu sal alay waslam nabiga ahaanshihiisa uu ahaa istakfara mid midaaf dhaaf u weydiiyeen lahu abu aalib oo falam yukfar lahu oaan loo dambi dhaafin bal in loo dambi dhaafay iska badaayo nuhiya waa loo diiday nabiga can daalika arrinka nebiga oo dambi dhaaf u weydiiyey oo laga diiday bal mar dambe umad weydiin kartid layihi haddii saa nabiga lagu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh cid dambe oo gaal ilaah u dambi dhaaf laga yeeli ma jiro nebi maxamed baa laga diiday salawatullahi wasalaamu calayh asaaminatu masalada sideed waxa weye madaratu asxaabi suuq saaxiibada xunxun dhibka ay leeyihiin cala alinsaani insaanka ay ku leeyihiin yani rufaqaau suu iyo zumalaau suu saaxiibada xunxunka raadka xun ee rudadka ku yeelan kara ninka odayga ah inuu gaalnimo ku dhinto sabab waxa u noqday abujahl abujahl iyo isagana saaxiibtiniman baa isu geeyey waa kii nabigu sal alay slam ku tilmaamay saaxiibtinimada xuni iyo nin saaxiibka xuni inuu yahay sidii macnaa waxa weeye ninka dabka dul fadhiya juuqdimada haysto oo kale oo ama calaladu kaa gubi ama ur qadhmuun unbaa kaaga imaanay dhib inaad kala kulanto dheerkeedae saaxiibka wanaagsanse wuxuu nabigu ku miisaaliyey salawatulli wasalamu aleyh ninka cabarka iibiya haddaad u tagto ama aad istaagga aad istaagtay baad u udgoon ka heli ama wuuba ku siin ama ma ahee yacni waxa weeyaan waad ka iibsan manaafacaad waxaan ahayn male waa faa'iido socotow kaasina waa khasaaro socdow saas daraaddeed nabigu sal ly wasalam almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalif ruuxu saaxiibkii intuu diintiisa haysane bal dadkaad saaxiibka la noqonaysaan ka fiirsada buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh xuno oo dadka ka xuno cidaan la saaxiibaysa yani cilmi iyo camali iyo daaco iyo alla kacabsi ku xuno dadka aad la saaxiibaysa macana saas wey asaasicatu mas'alada sagaalaad waxa weye madaratu tacdiimi alaslaaf dadkii hore weynaynta la weyneeyey dhibka ay leedahay wal akaabiri iyo dadka waaweyn aslaab waxaa laga wadaa awowyada iyo aabayaasha iyo akaabirta dadka agtaada ku waaweyn weynaynta la weyneeyo dhibka ay leedahay weynayntaasi waxa weeye waa haddayna mudnayn oy gaalo ahaayeen ama way mudnaayeen in la weyneeyo muslimiin bay ahaayeen waalidiin bay ahaayeen laakiin xaddeedii haddaad dhaafiso laakiin hadday muslimiin ahaayeen weynayn xaddooda adoonnimo ku eg oon dhaafisnay way kugu leeyihin oo ixtiraamkii iyo qadarintii waa kugu leeyihin maa laakiin waxaa laga wadaa haddaad xaggooda dhaafiso ama ay gaalaba ahaayeenoo le mudnaynba in la weyneeyo alcaashiratu midda tobnaadi waxa weeye istidlaalu ljaahiliyati jaahiliyadii daliishigooda bidalika ay aslaafta iyo akaabirta daliishan jireen jaahiliyadii gaalada ah yaa marka la yidhahdo waa waxaan iska daayo waa khaldan yahay yaa waxay odhan jireen yani waa inaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wa inaa calaa aataarin muhtaduun awowyadan iyo aabayaashanaan kasoo gaarnay ma awowyadan iyo aabayaashan baa khamsanaa ma adduunweynihii inta isku soo dabayaalay baa khamsanaa oo idinkaa saxsan miya markac nala odhan jira waa saas marka in la daliishoodo awowyada iyo aabayaasha iyo sidanaan soo aqoon jiray iyo sidanaan soo arki jiray waa daliil gaalo wey daliil islaam ma ah islaamku wuxuu daliishadaa kitaabka alle iyo sunada nebi sal alay wasalam iyo salafkii ummadan oo saxaabadii nebiga sal alay waslam iyo culimadii waaweyneyda laakiin awowiyada wayna khaldami karaan wayna saxbi karaan waxay ku khaldayeen allah u dembi dhaaf aday muslimiin ahayeen waxay ku saxsanaayeen oo daliil kitaab iyo sunna loo hayana waaba khayr oo kitaabka iyo sunnadeenu ka qaada laakiin awowgaan ka soo gaadhiya aabbaa soo haysan jiray warkaasi weliyaalla ma alxaadiyata cashrata midda kow iyo waxa weye ashaahidu markhaati loo markhaati kaco likowni lacmaali acmaashu inay tahay bilkhawaatiimi gebagabada yani camalka wixii kuugu dambeeya unbuu arrinkaagu ku xidhanya liannahu maxaa yeelay low qaalahaa abuu aalib hadduu hadalkii odhan lahaa lanafacatu kelimatu tawxiidbu way anfici lahay weligii isagoo khayr soo samayna oo xaaladdaa ay ka taagan tahay qarka u saaran geeri maalintaa hadduu laa ilaha ila allahu dhihi lahaa camalkiisa maadaama khayrku ugu dambeeyey way anfici lahay saasuu leeyahy macana saa daraaddeed u fiirso waxa ilaahay kugu khatimayo khaasumada ilaahay ha kunoo hagaajiye camalkaagu wuxuu ugu dambayn doono nin walba wuxuu ku dhinta unbaa lagu soo saari macana khaatumada marka ku dadaal in lagu hagaajiyo ilahina weydiisa subxana watacala saasaa saasa macnaha ayaa layna fahansiinaya khaatumada ma wanaajin karno ilaahay baa wanaajin kale laakiin adiga mar walba xaggaaga dadaal jir wey dadaal oo orod oo taxadar taxadarka saad ugu jirto nin walba wuxuu dadaal ku bixiyo ilahi subxaana watacala waladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilahi subxana watacala waa kugu hanuuninaya lakin isdigan athaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weye ata'amul fiirfiirin iyo fiirsi aad loo fiiriyo fii kibari hadi shubha shubhadaasi weynanka ay leedahay fii quluubi daaliin dadka luunsan qalbigooda dhexdiisa weynanka ay ku leedahay shubhadaasi waa tee tacdiimu laabaa awowyadii iyo iyo sirkaagii sare oo la weyneeyey shubhadaasi dadka lunsan qalbigooda aad bay ugu weynta maxaa yeelay lianna fi lqisati qisada waxaa dhexdeeda ku jiray annahum iyagu lam yujaadiluu maysan ku doodin ilaa biha iyada mooyaan abu taalib markii nebigu codsiga usoo gudbiyey maynan shubha kaloo kaga hortagaan nebigu yidhaha ruux cagaarba kama jiro maynan helinin halkaa shubha unbay deliishadeen oo ah ma awowyadaa wixii aad ka soo gaadhay baad ka tegi saas way maanaa marka qalbigooda inay aada ugu weyntaa laga qaado maca mubaalagatihi sal alay wasalam yani iyadoo weliba nebigu uu ku xeel dheeraaday watikraarihi iyo celcelintiisa isagoo nebigu aada ugu xeel dheeraaday inuu bal adeerkii ka qanciyo in hanuuniduu hanuuno iyo weliba isagoo ku celceliyey ayay haddana hal xujo oo kaley sheegeen ma jirto oon ka ahayn ma awowyadaabaan ka tegi waxaad ka soo gaadhay faliajli cadamatiha weynanka ay weyn tahay daraaddeed wa wuduuxihaa caddaanteeda daraaddeed cindahum agtooda ay cad tahay oo ku weyn tahay ayay iqtasaruu ku gaabsadeen calayha dusheeda kelimadaa unbay ku gaabsadeen wax kale ma hayaan rajo kale hadday hayaan way keeni lahayeen macnaha intaasaa agtooda ku weyno iyaday ku gaabsadeen waxaylaha xadiidka laga faaidaysta waxaa ka mid a ah in meydka ruuxa marka waxaan ujeedaa geeridu kusoo xaadiro in loo laqino kelimatu tawxiid talqiinta laqinuu mawtaakum laa ilaha ila allah waakii xadiidkii nabiga sal lay waslam in loo laqino oo weliba waxaa la odhanaya laa ilaha waa loo meerinaya macna laa ilaaha ila allahu dheh maxaa yeelay hadafkiisa ruuxay kelimadaasi u dambaysta oo ku geeriyoodaa jannaduu geli bu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh sida weliba sawaabka ee saxda waxa weeye waa loo meerinay oo lagu undul akrin maayo sida kutubta qaarkeed ku qoraan culimada qaarkood ay leeyihiin yani si uusan qalbigiisa u karaahaysanin ama markaa ruuxu waa dhiisan yahay uusan iga daaya u odhanin oo halkaa dembi uusan uga soo gaadhin laa ilaaha ila allahu unbaa dushiisa lagu sheeg sheeg laakiin dheh la odhan maayo saa culimada qaar ka mid a ah odhan laakiin fii musnadi axmed waxaa ku asxay xadiis saxiixa ah oo nebigu sal lla alay wasalam uu amray nin intuu usoo galay buu yihi waxaad qul laa ilaaha ila allah muxtabar oo lagu soo xaadiray marka qul baa la odhanaya dheh baa la odhanaya saas wey looma baahna marka ta'wiilaadkaa kale xadiidkaas uu warinaya imaam axmed maadaama uu jiro waana xadiis saxiix oo waxaa tasxiixiyey xaakim iyo dahabi nasir diin albani axkaam ljanaaiz ninkiisona waa u laaban karaa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh